bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin وsl اllهma وsلm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd fayqul الmuؤlifu abu cثmaan الصaabuni عalayh raxmat اllah أhbarna abu طاhir bn khuزaymة qala أnbأna jdi اlإmam abu taahir ibnu khusayma hadda awowgiibuu aan u tiiriyey laakiin waan soo marnay ibnu khusayma awowguu u yahay mooyaane isagu ma dhalin qala wuxuu uhi ahbarana abu taahir ibnu khusayma qaala wuxuu ihi anba'ana jadii alimaamu ahaa maxamed isxaaq ibnu khusaymaha way macna ayb qaala wuxuu uhi xadaana alxasan ibnu muxamed azacfaraani waa kaa soo marnay alxasan maxamed ibnu sabax albaqdaadi ayb waan soo sheegnay inuu iqa yahay waa inkii shaafici ka qaatay kitaabkiisa qadiimka ah ardadii shaafici buu ahaa xadaana waxaa loo warramay bui ismaaciil ibnu culaya ayaa loo warramay ismaaciil ibnu culay ibnu ibraahim alsadi imaam xaafida weeye culayana waa hooyadii baa la yidhahdaa ayb xadiisiinta waabuu ka mid can hishaam addistiwaa'i buu ka warinaya hishaam bin abi cabdillahi addistiwaa'i waa imaam isagana xaa sanad kale wey wareeg wey macnaha taxwiil qaala alimaamu wuxuu yidhi waxadaanaa qaala alimaamu bimacnaa moxamed ibni isxaaq ibni qusayma wuxuu yidhi waxadaana zacfaraaniyu baa noo warramay alxasan ibn maxamed iyaan soo sheegnay qaala wuxuu yidhi xadaanaa cabdullahi bnu bakrin assahmiyu axmed iyo jamaca ayaa tawfiiqiyey qaala wuxuu uhi xadaanaa hishaam ibn abi cabdillahi distawaaiyu ayb waa ariiq labaad wey waxadaanaa waxaa noo waran wuri imaamka weli wata ibn khusayma waxadaanaa waxaa noo waran wuri azacfaraniyu qaala wuxuu uhi xadaanaa yaziidu yacni wuxuu ka wadaa ibnu haaruun imaamka ahaa qaala wuxuu uhi anba'ana addastawaiyu dastawai hishaam way saddex dariiq way xaa waa taxwiila haddana sanad kale u wareeg waxadaanaa waxaa noo rawihi moxamed ibni cabdillaahi bn maymuun waa iqa saduuq ah bilskandariya buu noogu warrama meesha iskandariya laydhah qaala wuxuu uhi xadaana alwaliid ibnu muslim adimishqi can ilwsaaciyi cabdiraxmaan imaamu ahli shaam jamiican dhammaantood waxay ka warinayaan can yaxya bni abi kaiir bay ka warinayaan can cataa buu isaguna ka warinaya ibnu yasaar qala wuxu uhi xadaanii rifaacatu bnu ciraabata aljuhani ayib jamiicantaas dad badan hadda muusan soo sheegin oo yaxya bn abi kaiir xadiidka ka qaadanaya dhowr ariiq oo isugu imaanaya hishaam addistiwaa'i wuu sheegay saddex ariiqoo halkaa isugu imaanaya kadibna wuxuu sheegay hal ariiq oo ka soo dhacaya awsaaci labadoodaasa marka waxay ka warinayaan xadiidka yaxya ibn abi kaiir ka warinaya marka jamiicanta wuxuu ka wadaa bimacnaa yaxye iyo hishaam labaduba waxay ka warinayaan can yaxya ibn abi kaiir bay ka warinayaan can cataa ibni yasaar qala wuxuu uhi xadatanii rifaacat bni ciraabat aljuhani waa saxaabigu ayb qaala imaamna wuxuu yidhi waa ibn isxaaq weli imaamudaasoo dhan wuxuu ka wadaa bimacnaa ibni khusayma qaal imaamu wuxuu yihi waxadaanaa waxaa noo rumay abu haashim baa noo warramay ziyaad ibnu ayuub aha waa xaafid xujo ah qaala wuxuu yihi xadaanaa mubashir ibnu ismaaciil alxalabi iqatu ma'muun can ilwsaaciyi imaam ahli shaam qala wuxuu yihi xadaanii yaxya bnu abi kaiir qala wuxuu yihi xadaanii hilaal ibna abi umaymuunata can cataa ibni yasaar meeshaa marka waxaa ka muuqata yaxya bni abi kaiir inuu xadiidka marna uu cato toos uga qaadanayo saas macnaha ariiqan dambe ee xadaanii yaxya bn abi kaiir qaala xadaanii hilaal ibnu abi maymuunata can cataa ibni yasaar yaxye iyo waxaan u jeeda haa yaxye iyo cataa waa loo dhexeeya hilaal baa udhexeeya ariiqii hore ee ay yaxya bn abi kaiir caaa ibnu yasaar buu toos uga warinaya looma dhexin laakiin yaxya bn abi kaiir ariiqa hore can buu ku wariyey cantuna waxaa la yidhahdaa waa mursil tadliisna waa lagu sheegaa marka ariiqan dambe laakiin wuxuu yidhi xadaanii hilaal ibna abi maymuuna waxaa laga yaaba marka ariiqa hore inuu tadliisiyey kan dambena uu caddeeyey ayb laakiin ariiqa hore lafteeda ha qaala wuxuu ihi xadaanii hilaal bni abi maymunata can caطa bni yasaar qala wuxuu ihi xadaanii ribaacat bni curaabat aljuhani qaala wuxuu ihi sadarnaa waan fulay asuduurka waxaa laga wadaa bimacnaa ruuxu markuu dantiisa intuu dhabaysto noqonayo ayaa layidhaha sadara bimacnaa rajcaba asalkeeda waxaa loo isticmaala xooluhu markay ceelka cabbaan oo ay dantoodii dhammaystaan oo ay fulayaan baa la yidhaahdaa adiga waa noqoshow macna ayib qaala wuxu uhi sadarnaa waanu noqonay maca rasuuli lahi sal ly sl rasuulka la jirankiisa ayaanu noqonno fullay min makata makaan ka fullay buuri makaan ka noqonnay fa waxay bilaabeen saxaabadu yasta'dinuuna inay idan weydiistaan annabiya nabiga sal lay wasalam fajacala jacala wuxuu gudagaloo bilaabay ya'danu inuu u idmo lahum iyaga inuu u idmo yacni waxa weyaan inay idan weydiistaan isaguna u idmo ayuu bilaabeen faqaala nabiyu nabigu wuxuu yuri sal lay wasalam maa baalu shiqi shajarati geedka ciisa xaalkiisu muxuu yahay alladii dhinacaasoo yelii rasuula allahi sal lay wasalam rasuulka ku xigaayay abqadu inuu yahay mid loo cadho badan yahay ilaykum idinka xaggiina min alaakhari ka kale looga cadho badan yahay laga naciyo maana yani waxa weeyaan waxa weye wuxuu ka wadaa geedka aan anigu joogo laba dhinac buu leeyahay geedka rasuulku jooga sal alla alay wasalam laba jaanib buu leeyahay laba jeex jeexa xaggayga soo xiga iyo jeexa dhanka kala xiga maxaad u nacabtihiin jeexa xaggayga soo xiga buu buuri maxaad u nacabtihiin jeexa xaggayga soo xiga geedkaan anigu joogo geedka labadiisa dhinac dhanka aniga isoo xiga maxaad yani u nacabtihiino aad dhanka iga fog u jecesha saas maana maa baalu shiqi shajarati geedda yani dhinaceeda ama jeexeeda xaalkiisu muxuu yahay alladii shiqigaasoo yadii ku xiga rasuululahi sal lay slam ku xigo xaggiisa soo xiga abqadu mid cadho badan xaalo uu yahay loo cadho badanya ilaykum idinka xaggiinna min alaakhari ka kale looga carabinaya abqadan diidin qaalibsa ya abqadan diidin qore maa baalu shiqi shajarati alladii yali rasuul lah sal ly slam abqada xaal uu yahay mid loo cadho badan yahay ilaykum idinka xaggiinna min alaakhari shiqiga kale looga cadho badan yahayo aad ka nacabtihin maxaad dhanka isoo xiga geedka aad u nacabtihin oo dhanka kale uga jeceshin way macnaha falaa taraa ma aad arkaysid hadalkaa markuu nebigu ku yidhi min alqowmi qowmka xaggiisa ka arki maysa waa saxaabada ilaa baakiyan mid ooyaya mooye hadalkaasi waa taabtay macnaha malaha isti'daankii ay badiyeen baa waxoogaa hadalkaasi lagu canaananaya maxaa dhanka isoo xiga u nacibtin oo dhanka iga fog u jeceshay tiibay marka waxoogaa saxaabadii ka ooyeen falaa taraa ma aad arkaysid min alqowmi saxaabada xaggooda ka arki maysid ilaa baakiyan mid ooyaya mooye qaala wuxuu yidhi yani rifaaca wuxuu yidhi waa yaquulu wuxuu leeyahay abubakr sidiiq baa wuxuu leeyahay nabiga ku yidhi sal lay waslam saxaabaddu markay ooyeen hadalkii nabiga sal lay waslam abubakr baa u jawaabayo hadal ka dhahaya wuxuu yidhi ina aladii midka nebi maxamedow yasta'dinuka idanku weydiisanaya bacdahaa weedhan iyo eraygan aad tiri kadib la safiihun waa nin jaahilun caqli lahayn hadalkan aad tidhi maanta kadib ninkii idinku weydiistaay alleh waa ninaan caqli lahayn wax isku falin wey macana ina aladii midka yasta'dinuka idanku weydiisanaya bacdaha middan kadib la safiihun wey faqaama anabiyu nabigaa istaagay sal alay salam faxamida allaha alla ayuu mahadiyey wa ahnaa wuuna ammaanay calayhi alla korkii subxana wa tacaala wa kaana wuxuuna ahaa rasuulku sal lay slam idaa xalafa hadduu dhaarto qaala mid yidhahduu ah hadduu dhaaranayo dhaar rabo mid yidhaahda ayuu ahaa wladii nafsi biyadihi ayuu dhihi jiray nabigu sal lay slam wladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtee ashhadu waxaan qirayaa cinda allahi alla agtii waxaan qirayaa maa minkum inuusan idinka mid ahayn min axadin axadna axadkaasoo yu'minu rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri iyo maalinta aakhira rumaysan uma kadibna yusadidu yani waxaweeye toosay Ah, uma kadibna yusadidu yani ay yaqtasidu dhexdhexaysanayo waay ah, dhexdhexaysanayo yani huluwi iyo israaf labadaba iska ilaalinaya sadiduu waqaribu soomaahi ah, sadiduu waqaribu macanaa dhexdhexaysiba hadda laga wadaayo laba daraf buu iska ilaalinaya darafu alghuluwina wuu iska ilaalinaya darafu alisraafna wuu iska ilaalinaya iyo huluwiga waxaa kaloo iska ilaalinayaa yani tafriid wixii loo diray inuu ka soko dhacanoo iska laalnay inuu ka badbadiyo uu yani uu sohdinta gudbana uu iska ilaalinaya saas maana ayib ashhadu waxaan qirayaa buuri cinda allahi ilahay agtiisa maa minkum inuusan idin ka mid ahayn min axadin axadna axadkaasoo yu'minu billahi walyowmi alaakhiri uma kadibna yusadidu toosaya oo dhexdhexaysanaya ilaa haddii uu ahaado ruuxaa la helo sulika waa lala qaadayaa bihi isaga fi ljannati jannada dhexeeda lala qaadaya jannadaa la gelinaya maana sulika waa la gelinayaa bihi isaga fi jannadaa la gelinaya usluk anta wa aljanna soomahayn saas macnaha ayib ilaa sulika bihi fi ljanna yacni haddii laga helo allah iyo maalinta aakhare inuu rumaysnaado kadibna dhexdhexaystoo tooso labadaa arrimood haddii laga helo jannada ayuu gelayaaba rasulku sl jannadaa la gelinaya saas macnaha waa kii xadiiskii baa ku cado ninkii saxaabiga wax jannada igeeyo yani ii sheeg markuu yidhi qul aamantu billahi uma staqim buu ku yidhi hadalaana cid kale weydiinayn janno ku galo ayb walaqad wacadanii wuu ii yaboohay buu rasuulku ui rabbii rabbigay wuxuu ii yaboohay an yadkhula inay galaan min ummatii ummadayda inay ummadayda xaalay ka mid yihiin aljannata jannada inay galaan sabciina alfan ah, toddobaatan kun biqayri xisaabin ayib sabciina miydu qoran sabcuna sabciina ayib walaqad wacadanii rabbii wuxuu ii yabaha an yadkhula inay galaan an yudkhila inuu geliyo saasaan walanata an yudkhila inuu geliyo min ummatii ummadayda xagge xaalay ka mid yihiin aljannata jannada inuu geliyo sabciina toddobaatan alfan oo kun bikayri xisaabin xisaab la-aan walaa cadaabin iyo cadaab la-aan inuu jannada geliyo ummadayda xalay ka mid yihiin toddobaatan kun jannada inuu geliyo ayagoon la xisaabinin cadaabna la marinin wa innii anugu buu nebigu sal ly slam arjuu waxaan rajaynayaa an laa tadkhuluuha inaydan gelin jannada xataa tatabawa-uu ilaa aada darbataan ah, ilaa aad macnaa waxa weye diyaarsataan way macna idinka iyo waman cidii salaxa hanaagsanaada ama saluuxa hagaagsanaada oo min aswaajikum xaasaskiinna iyo waduriyaatikum caruurtiinna masaakinakum ilaa aad darbataan xataa tatabawa'uu ilaa aad darbataan idinka iyo waman salaxa ciddii hagaagto oo min aswaajikum wa duriyaatikum masaakinakum ilaa aad darbataan oo filjannati jannada dhexdeeda ilaa macnaa waxa weye aad diyaarsataan oo aad darbataan boosaskiinnii jannada aad ku lahaydeen ma aad gelaysaan buu nabigu sal lay waslam uma qaala markaasaa wuxuu yihi rasuulku sal lay waslam idaa goortii madaa uu tago shatru leyli habeenka niskii markuu tago aw amase qaala wuxuu yihi uluaahu ah, saddex meelood meel ayb ama saddex meelood laba meelood aw amase qaala wuxuu yihi uluaahu waa shaki aw qaala wuxu uhi sulufaahu markay tagaan ayaa yunzilu llahu alla soo degayaa ila samaai samada xaggeed uu soo degayaa addunya ee ugu sokaysay uma kadibna yaquulu wuxuu odhanayaa alle laa as'alu weydiin maayo can cibaadii adoommadayda wax kan addoommadayda xaggooda weydiin maayo hayrii aniga midaanan weydiin maayo addoommadayda xaggooda weydiin maayo cidaan aniga ahayn macna anaa toos macna wax weeyaan yani arrinkooda u tawalinayo man kee weeye daakaas alladii kaasoo yas'alunii i weydiisanaya oo fauctiyahu aan siyaabu aan odhanay man kuba wey dakan daakan alladii kaasoo yadcuunii i baryaya oo fa ujiibahu aan ajiiba man waa kee daakani alladii kaasoo yastakfirunii dembidhaaf i weydiisanaya oo fa akfira aan dhaafo lahu isaga xataa yanfajira ilaa uu dilaaco asubxu ilaa waagu dilaaco waagu baryo macnaha aarkan waxaan ujeedaa xadiidkan waxaa soo saaray ibnu khusayma fii tawxiidihi alimaamu axmed fii musnadihi tayaalisi isagana musnadu tayaalisi buu kusoo saaray taaraqutni fii kitaab nuzuul waxaa isagoo mukhtasara soo saaray juri baa soo saaray fi shariica ayb xadiidka qaybtiisa idaa madaa shatru leyl oo inta hadda looga qastaya waa soo marnay waxaana saxiixinaya asheikh alalbani caleyh raxmat ullah fi irwa alhaliil wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix mujaladka labaad safxada buu ku saxiixay ujeeddadu marka waa axaadiistii nusuulka oo laakiin qiso dheer uu ka horayso weeyaan macnaha ayib xadiidka marka nusuulka riwaayaadkiisu waa kuwa aada isu khilaafay riwaayaadkiisu way iskhilaafeen saan soo marnayba waxay leeyihiin qaarkood xiina yabqaa hulusu leyli alakhiir laba meelood bay isku khilaafeen waa midda koobaade xilliga xadiisku sheegay inuu alla soo degayo way isku khilaafeen xadiidku waa isku khilaafe ilaa dhowr baynu soo marnay idaa madaa hulusu leyl waan soo marnay habeenka hulukii markuu tago saddex meelood meel oo afar saac ah markuu tago waxaan soo marnay nisfu leyl markuu tago waxaan soo marnay ulufu lleyli alakhiir saddex meelood marka loo qeybiyo meesha ugu dambaysa yani waxa way afar saaca ugu dambaysa waan soo marnay iyadana riwaayaad iyagana nisfun aw ulu ama nisfun aw uluaa shaki iyadana ku jirto aw meesha soo gelinayana waan soo marnay adiga ilaa lix ilaa toddoba wejibay riwaayaadku ku yimaadeen culimmada xadiidku marka laba wejibay marayaan qaar waxay isku dayaan inay riwaayaadkaa jamciyaan oo bal macno ay isugu imaan karaan u sameeyaan sida maalan qoryaha qaarkood waxay leeyihiin axwaasha iyo wakhtiga kala duduwan oo caalamka uluful leyl markay qolo u tahay qolo wuxuu u yahay nisful leyl qolo wuxuu u yahay maala waxa weye ulukii horay ku jiraan oo haakada yani calaa xasab ikhtilaaf yani waxa weyaan adduunka iyo dhulka korkiisa ulka su khilaafsan yahay bay riwaayaadkani ku kala fadhiyaan sidaa qaar baa maray qaarna waxay leeyihiin maya taasi ma suuroobi karto qaar baaba caalamka qaarkii markuu ku jiro maalin ku jiro qaar baaba habeen ku jira marka taa waa la yaro fogeeyey qolyaha qaarkood waxay ku jamcinayaan riwaayaadka kala gedisan waxay leeyihiin waxaa loola wadaa allah subxaana wa tacaala intaba intaa waqti axaadiistu kusoo aroortayba wuu soo degaya oo saasay u sallimanayaan oo u nabadgelinaya laakiin taana waxa weeyaan daawo ma ah dariiqa ugu fiicane adig warka soo duuduube dariiqa ugu fiicane waa dariiqa tarjiixa waa oo muxadisiinta qaarkood ay marayaan riwaayaadka in la kala rajaxo say u kala xoog badan yihiin ariiqa ugu xoog badanna waa ariiqa odhanaya ulusu leyli alakhiir waxaana sidaa u rajaxay alimaam atirmidi waxaa isagana rajaxay markuu daraaso fiican ka sameeyey alxaafid ibni xajar caleyh raxmat ullah marka sida sawaabka wax weeyaan in la kala rajaxo oo la yidhaahdo riwaayada odhanaysa waa xadiiska abu hureyre iyo idaa baqiya xiina yabqa ulusu leyli alakhiir taasaa ugu xoog badan min xayu sanad inta kale marka waxay noqonayaan waa laga xoog badnaanayaa haddii laga xoog badnaadana shuduud baa lagu xukumaya shuduud baa fi hadi ljusiya ayaa macnaha la odhanayaa waa laga xoog batay saas man taasaa u fiican wixii kaloo dhan riwaayaadka iyagu maaragtay awda ku yimid awda ayagoo iska fudud yihin ayagu warkooda waxa weye awda hadday timaado meesha macnaha waxa weye shaki baa ku jira awdu macno kalena waad noqon kartaa riwaayadu waxaa jira yanzilu rabbunaa uun ayagu waktiga aan sheeginba kuwaa iyo tanna khilaaf kama dhexeeyo iskama hor imaanayaan leanna kuwa yanzilu rabbunaa yidhiyan wakhtiyaba samayn wakhti iyagu sheegin iyo kuwa wakhtiga sheegay waa riwaayaat mutlaqa iyo riwaayaat muqayida walaa tacaaruda bayna muqayid wa mulaq saas macnaha riwaayaadka itlaaqa sameeyey waxaa lagu qaydayaa kuwa wakhtiga sameeyey oo wakhtigaas sheegay macnaha kuwa wakhtiga sheegayna waxaa u xoog badan baa nidhi riwaayadaas macna waxa weye abu hurayra iyo oo ah yani waxa xiina yabqa thuluthu leyli alakhiir sidaas macna taas waxaa lagaga baxayaa ikhtilaafka riwaayaadka ay meeshaa isku khilaafeen wakhtiga nusuulka amaa wakhtiga nusuulku uu ku egyahay ayadana waxaa soo aroortay riwaayaad odhanaya ilaa qoraxdu ka soo baxayso iyo riwaayaad odhanaya ilaa fajarku ka dhalanaya ayadana waataan soo sheegnayo sida xaafid ibnu xajar caleh raxmatullahi uu leeyahay riwaayaadka odhanaya ilaa qoraxdu ka soo baxaysa waa shaada wey macnaa waa daciifa waxaa haabit ah oo riwaayaadku u badan yihiin iyo ruwaaddu iyo turuqdu u badan yihiin ilaa waagu ka baryayo oo fajarku ka dhalanayo ilaa intaasuu ku egyahay nusuulku labada meeloodba waa laba meeloodoo bushubuxin u baahnayd xadiidkii nusuulka waana soo marnay xadiisku inuu mutawaatir yahay macnaha wa qaala shaykhulislaam wuxuu yidhi qaala shaykhulislaam wuxuu yidhi shaykhulislaamkaas waxaa laga wadaa bimacnaa mu'alifka laftiisa laga wadaa waa kaan soo sheegnay inuu ka mid yahay raggii ugu horreeyey lagu magacaabo yani yani shaykhulislaam la yidhahdo oo lagu itlaaqo macnaha abu cumaan isaabuuni ayb raggu horrey jiraan baan u malaynay qaala shaykhulislaam wuxuu yihi qultu ma isagaa marka is odhanaya qaala shaykhulislaam ma isagaa is odhanaya maya maya nusaakhda kitaabka naskhiyey ee sheekha ka dambeeyey ama ardadiisii ama kuwii ka sii dambeeyey ah baa iskale qaala shaykhulislaam isagu isma odhanay saas lanna culimadii salafka laguma aqoonin inay alqaabtaas waaweyne iyagu qaabqaataan oo is ammaanaan ma ahayn maaragtay da'bigoodu ma ahayn qaala shaykhulislaam wuxuu yihi qultu waxaan idhi falamaa saxa markuu asaxay khabarulnuzuuli xadiidkii soo degidda alle ku saabsanaa markuu asaxay canirasuuli rasuulka xaggiisa markuu ka asaxay sal lla lay wasalam ayaa aqara waxaa sugay bihi isaga ahlu sunnati ahlu sunnihi ayaa sugay ahlu sunna waa sugeen wa qabiluu way aqbaleen alkhabara xadiidka way aqbaleen wa ahbatuu way sugeen annuzuula soo degidda allana way sugeen calaa maa shay korkiibay ku sugeen qaalahu uu yidhi rasuululahi sal lay waslam walam yactiqiduu mana aynan ictiqaadinin tashbiihan shabbihid lahu alle la shabaho ama lahu nusuulka rabbi la shabaho binusuuli khalqi khalqigiisa nusuulkiisaiyo soo degidiisa lagu shabaho in badan buu soo celeliyay arrintaa iyada walam yactiqiduu mayna ictiqaadinin tashbiihan u ekaysiin lahu nusuulka rabbi loo ekaysiiyo binusuuli khalqihi khalqigiisa soo degidooda loo ekaysiiyo arrinkaa mayna itiqaadinin mayna ictiqaadin waajida man walam yabxasuu mana aynan baarbaarin can kayfiyatihi nusuulka kayfiyadiisi qaabka u yaallana mayna baarbaarin mayna sii dabagelinoo mayna raaraadinin id cilladu maxay tahy maxay u raadin waayeen salafku yani kayfiyada nusuulka maxay u raadin waayeen jawaabtu waxa weye id cilladu waxa weeye laa sabiila jid ma jiro ilayhaa kayfiyadaa loo maro bixaalin xaalnaba xaalnaba sinaba jid loo maraayo maba jiraba dariiq loo maro ma jiro macnaha waxa weeyaan alla subxaana wa tacaala kayfiyada sifadiisu u taallo waxa uu lagu ogaan karaa waxyi unbaa lagu ogaan karaa waxa uu lagu ogaan karaa can ariiqi lwaxyi bas ariiq kaloo lagu ogaan kara ma jiro ariiqii waxyigu jibriil nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhimashadii nebi maxamed buu waxyigu ku ekaa isaguna intaa ma dhaafininoo nusuulka kayfiyadiisii umuusan banbixin mar hadduu waxyigiina go-ay kayfiyadii nusuulkana intuu waxyigu degayay aan la sheegin jidka kale ee lagu gaari karo kayfiyatu nuzuul waa jidkee waa ma jira man jid loo mari karo in sifaatkan kayfiyadooda la helo maba jiraba wanagi soo marta man wanagii soo sheegnay shayga ama waa in laguu sheego kayfiyadiisa waad ku garan karta ama inaad aragto ama inaad mid u eg aragtood uga qiyaas qaadato intii midna jirta marka id cilladuna waxa weeye laa sabiila jid ma jiro ilayhaa kayfiyadaa garashadeeda loo maro bixaalin xaalnaba wa calimuu waxay ogaadeen salafku oo wataxaqaquu ay hubsadeen waxay xaqiijiyeen oy ogaadeen oo wactaqaduu ay ictiqaadiyeen anna sifaatallahi ilaahay sifaatkiisa subxaanahu nasihidiise laa tushbihu inaysan u ekayn sifaatalkhalqi khalqiga sifaatkiisa inaysan u ekayn ayb kamaa sida anna daatahu alla daatadiisuba laa tushbihu aynan ugu ekayn dawaata alkhalqi khalqiga daatooyinkiisa aynan ekayn soma jeeda aifatu taabicatun lidaat wey maanaa taabicatun lidaat sida ayna daatada rabbi aynan ugu ekayn daatada khalqigiisa bayna sifaatkiisuna ugu ekayn sifaatka khalqigiisa qacan saas wey maanaa ayb tacaala allaahu allaha ah wuu saramaray camaa shay buu ka saramaray yaquulu ay leeyihiin almushabbihatu kuwa khalqigiisa u ekaysiinaya ay leeyihiin kuwa odhanaya ilaahay nasuulkiisu waa nasuulka khalqi oo kale imaanshihiisu waa imaanshaha khalqi oo kaleeto yaddiisu waa yadda khalqi oo kaleeto yani wax weeyaan maarata wejigiisu waa wejiga khalqiga oo kaleeto kuwaasi waxay alla ku sheegayaan alla waa ka saramaray waana ka nasahnaaday subxana wa tacala waa gardarro iyo dhibdarro wey macana meelkaga weyn wey ayb tacaala allahu alla wuu ka saramaray camaa yaquulu lmushabihatu kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabahaya waxay leeyihiin oo ictiqaadsan yihiin waalmucadilatu iyo kuwa ilaahay sifaatkiisa diidan ayaguna waxay leeyihiin alla waa ka saramaray subxana wa tacala waana ka nasahayay mucailaduna waa qoladii kaleo ayagana ilaahayba sifaatka u diiday sifaatka u diiday oo labada qolo qolada mushabbihaduna yacbuduuna sanaman baa la yidhahda qolada mucadiladuna yacbuduuna cadaman mushabihuna wuxuu caabudayaa sanam buu caabudayaa sanam buu caabudaya macnaha waxaa laga wadaa allihii kownkan abuurtay ee cibaadada xaq u lahaa tilmaamihii uu lahaa mid aan lahayn oo addoon ah oo uu sifaadka ilaahay u ekaysiiyey ilaaha aan naqaanayn sifaadkiisa qur-aanka iyo sunnada ku naqaano sifaadka khalqigana ayna shabihin ma caabudaye mid uu samaystay oo isaguu sameeyey oo sifaad uu siiyey oo uu sawirtay oo uu qaabaystay oo kayfiyaystay ayuu caabudaya leanna allaha kownkan abuurtay lama yaqaano kayfiyada daatadiisa iyo sifaadkiisa adiga haddaad ku sheegtay inuu khalqiga qaar ka mida la sifaad yahay oo la tilmaamo yahay kii addoommada abuurtay meehe ku kalaad caabudaysaa oo sananbaadsaa ku caabudaysa allihii yani waxawy yani xaq ahaa ma aha amaa mucatilka ilaahay sifaatkiisa diidan isaguna wuxuu caabudayaa cadam waxaan jirin buu caabudaya leanna waxaan tilmaam lahayn waxaan kor joogin oon hoos joogin oon caalam ku dhex jirin oon caalamka ka baxsanayn oo aan maqal lahayn oon arag lahayn oo wax lagu tilmaama aan lahayn waa waxaan jirin waay soo saas ma shay kasta oo jira tilmaamuu leeyahy waxaan tilmaan lagu sheega lahayn waa waxa cadamka la yidhaahdo ee waxba ka jirin ruuxuu ilaahay sifaadkiisa u diidaayay wuxuu caabudayaa isaguna waxaan jirin buu caabudaya allihii xaqa ahaa ma aha mid kaleeto waxaan jirin oo macna waxa weye aan basuuroobi karinba cuquusha basharkuma ayna qaadi karayn wax noocaasuu ilaah ka dhiganaya man labadaaba ilaahay subxaana wa tacala waa ka nasahaye tacaala allahu cama yaquulu lmushabihatu walmutcatilatu culuwan faramarid buu alla ka faramaray kabiiran oo weyn walacanahum allaha lacnado kuwa lacnan lacnadi kabiiran oo weyn buuri lacnadu weyn allaha ku ree buuri mucailada iyo mushabihada labadaba maxaa yeelay allihii kownkan abuurtay bay labadooduba meel kaga dhaceen saasoo macna wa qara'tu waxaan akhriyay buuri abu cabdillaah meeshaasi marka hadda wuxuu noo soo guuriyey a'immadii salafku ridwaanullahi calayhim masalada waxay ka qabeen waa ficlan sidaas saa uu hadda sheegay ka qabeeno maalan cabdullahi bn imaam axmed fii kitaabi sunna wuxuu ku keenay bisanadin saxiix riwaayat sixa wuxuu leeyahay xadaanii abu macmar qala xadaana qala anba'na cabaad bn cawaam qala qadima calayna shariikun shariik bn cabdillahi qaadi baa noo yimid buuri ayb fasalnaahu can lxadiid waxaan weydiinay buui xadiidka ina allaha yanzilu leylat nisfi min shacbaan waxaan ku nihi buuhi ina qawman yunkiruuna hadihi alaxaadiis axaadiistaasay dadka qaarkii diidayihiin sheegaysa ilahay inuu soo degayo markaasaa wuxuu yidhi famaa yaquuluun maxay leeyihin waxaan ku nihi buuhi yatcanuuna fiiha axaadiistay durayaan axaadiista ilahay soo degitaankiisa sheegaya ma jirta inayna way durayaan markaasaa wuxuu yidhi hariik baaba leh harii bn abdilahi alqaadi culimadii salafka mid kamid ah, muxadis ayib walow macnaha wax weeyaan xadigiisa la daciifi faqaala markaasaa wuxuu yidhi ina aladiina jaauu bihadihi alaxaadiid hum aladiina jaauu bilqur'an wbina asalawaat hams wbixaji اlbayt wbisawmi ramaضaan fama nacrifu اllaha ila bihadihi alaxaadiid buui بهذه الأحاديث رجع حديث كالنزول كإله نسود يوريي waa ragga wari qur-aanka yani waxa weye la yimid buu yidhi qur-aanka ilaahay kuwiina soo gaadhsiiyey waay ko waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkii waay salaadaha waajibkii inay shan yihiin raggiina soo gaadhsiiye way xajka beytka ilaahay in la soo xajiyo kuwiina soo gaadhsiiye way bisha ramadaan soonkeeda dadkiina soo gaadhsiiyey arkaanta islaamku ku taagan yahayba dadkan ka maqalay ayib sida aanu uga qaadanayno arkaanta shanta iyo qur-aankay noo keeneen baanu uga qaadanaynaa ilaahay waa soo degayaano waan ka qaadanaynaa markaasuu wuxuu yidhi famaa nacrifu allaha ila bihadihi alaxaadiis ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ku garanaynaba waa axaadiistaas un tilmaamta axaadiista naloogu tira baan ilahay ku naqaana subxana wa tacala wailaa haddaad tilmaamaha xadiisku bixinayo aadan qaadanin allaha aad caabudaysa wuxuu noqonayaa mid kaluu noqonaya allihii xaq ahay qur-aanka iyo sunnadu sifeeyeen ma uu noqonayo alimaam abubakr alaajuri fii kitaabi shariica buu isaguna hadal noocaasoo kale aad u qiimo badan buu ku leeyay wuxuu leeyay aliimaanu bihada waajibun walaa yasacu lmuslima alcaaqila an yaquula kayfa yanzil walaa yaruddu hada ila almuctazila muslim caaqil ah uma haboono inuu yidhaahdo see ilaahay u degaya axaadiistaana muctasilada unbaa radisa buuhi wa ama ahlu lxaqi fayaquuluuna aliimaanu bihi waajibun bila kayf ahlulxaqu waxay yidhahdaan nusuulka in la rumeeyaa waajib ah iyadoon kayfiyada la gelin لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة أحاديث تصاق أصحابي ألا إنه سود لي هذين كستا إنه سود سود لي والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وكما قبل العلماء منهم ذلك قبلوا منهم هذه السنن soo ma jeed wuxuu yidhi akhbaarta kuwa noo soo guuriyey ilaahay inuu soo degayo akhbaarteeda iyo axaadiisteeda ragga noo soo guuriyey waa ragga noo soo guuriyey axkaamta noo soo guuriyey xalaasha iyo xaaraamta kuwa soo guuriyey salaada cilmigeeda iyo sakada cilmigeeda iyo soonka cilmigiisa iyo xajka cilmigiisa iyo jihaadka cilmigiisa wuu noo soo guuriye culimmadu siday uga aqbaleen arrimahaas ayay uga aqbaleen axaadiista nusuulkana uga aqbaleen wuxuu ka dambaysiiyey man raddaha fa huwa daallun khabiiun yaxdaruunahu wayuxadiruuna minhu ruuxii axaadiista nusuulka diida iyo sifaatka ilaahay waa luunsan yahay waana khabiif waay waa ruux xun oo aad u liitawa waana luunsan yahay muxuu ka dambaysiiyey salafku ninka noocaasoo kalea ah way ka digtoonaan jireen iyagoo iska jiri jireen khalqigana way uga digi jireen oo iska jir bay dhihi jireen iyaguna waa iska jiri jireen khalqigana waa uga digi jireen macna sidaas ayuu macna waxa weye isaguna abubakr alajuri caleyh raxmatullah uu leeyahay fi kitaab shariica yani salafku marka arrintaa iyada arrinaysa isugu raacsan yihiin ayuu ahaa sida abu cumaan isaabuuniba uu soo gurinayo culimo fara badanna waa leeyihiin laakiin intaas waa inagaga filanta wa qara'tu waxaan akhriyey buu yidhi imaamku liabi cabdillaahi baan u akhriyay qara'tu waan akhriyey macnaha waxa weye liabi cabdillahi xaalay u sugnaatay ama isagaan u akhriyey abi cabdillaahigii ibn abi xafsin ahaa albukhaariyi muxamed ibni axmed iqa imaam awey wa kaana wuxuu ahaa abi cabdilaahigaas shaykhu bukhaara bukhaara magaalada la yidhahda sheekheeda ayuu ahaa fii casrihi wakhtigiisi bilaa mudaafacatin yani riixtan la-aan ayadoo nin la riixtamaya uusan jirin nin arintaa ku haysto la garabtamaya isagoo uusan jirin ayuu isagu wuxuu ka ahaa shaykhu bukhaara fi casrigu ah bilaa mudaafaca iyo bilaa munaasaca iyo waxa weeyaan ninka markaan arintaa lagu haysanin oo ruux garab istaagi kara uusan jirinoo arintaa uu ku yahay fariid ku yahay ayaa waxaa la yidhaha bilaa mudaafaca iyo bilaa munaasaca ayaa la leeya macna ayb ninkaasi marka wuxuu ahaa yani xanafi buu ahaa culimadii yani wuxuu ahaa yani madhabka xanafiga abu xafsan asagiir baa la yidhahda nin caalima ah oo zaahid ah ayuu ahaa aabbihii oo sheekh ayuu cilmiga ka qaatay wa abuu xafsin oo aabbihii ana abu xafsigaasi kan hadda aan sheegayna abi cabdilaahi aabbihii ana kaana haadaa ee kan ihi kaana wuxuu ahaa min kibaari asxaabi muxamed bni xasan ashaybani buu ahaa yacni abu cabdillaahi oo hadda aan tilmaannay aabbihii abu xafsin wuxuu ahaa muxamed bni xasan ashaybaani ardadiisii raggii ugu waaweynaa buu ahaa muxamed bn xasan ashaybaanina waad garanaysaan waa ardaygii he ardaygii abu xaniifa waay ardaygii abu xaniifa waay ayib marka aabbihiibaa maxamed ibn xasan arday u ahaa isaguna aabbihiibuu arday u sii ahaa abu cabdillahi ibnu macna wa abu xabsin axmed ibnu xabsin ilbukhaari baa la yidhahda hada ee kan ah kaana wuxuu ahaa min kibaari asxaabi maxamed ibni xasan ashaybaani buu ahaa qaala abu cabdillahi wuxuu yidhi yacni wuxuu ka wadaa abu cabdillahiga ibn abi xabsin buu ka wadaa waa mualifka ardaygiisa wey mualifka waxaan dhihi lahaa sheekhiisa qaala wuxuu yidhi abu cabdillahi wuxuu yidhi yacni waxaan ka wadaa ibna abi xabsin baan ka wadaa hada ee kan eh, wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cuhmaan wa cabdaan weeye shaykhu marwa ahaa yaquulu wuxuu leeyahay samictu moxamed ibni xasan shaybaani yaquul isagoo waxaad u fiirsataan qaala abu cabdillaahi acniina waxaa iskale mualifka abu cuhmaan isaabuuni baa iskale acnii waxaan ka wadaa ibna abi xabsin baan ka wadaa haada ee kan eh muxuu yidhi maquululqowlki waa cabdullaahi bnu cuhmaan wey cabdulaahi bni cumaan bedelku dhihinaa samictu cabdulaahi bni cumaan ayuu wuxuu dabamariyey dib u dhigay samictudiibuu dib u dhigay cabdulaahi buu soo hormariyey wuxuu yidhi marka cabdulaahi bni cumaan wa huwa cabdaan weeye waa ardaygi waa sheekhii bukhaari iyo keyrkii shaykhu marwa weeye yaquulu wuxuu leeyahay samictu muxamed ibni xasan shaybani yaquul isagoo leh Ah. macnaa waxa weyaan qaalada maquulul qowlkeedu waa cabdullahi bni cumaan cabdullaahi bni cumaan wuxuu yidhi saas w man cabdullaahi bni cumaan wuxuu yidhi samictu muxamed bni xasan ashaybaani baan maqlay yaquulu isaguna qaala wuxuu yihi xamaad bni abi xaniifata xamaad bni abi xaniifa waa wiilkii abu xaniifa wey nucmaan ibni saabit wiilkiisiba xamaad baa la yihahdaa ibni cabdi ayaa daciifiyey min jihati xifdihi aabbihi oo kale kaana faqiihan laakiin xagga xadiiska daciif buu ku ah ka abiihi abi xaniifa abu xaniifa kaana faqiihan mashhuuran laakiin min naaxiyati yani waxa weyaan alxadiid wa alxadiid kaana daciifan sida muxadisiinta ay qaala xamaad ibn abi xaniifa wuxuu yidhi qulnaa waxaanu nidhi lihaa'ulaa'i kuwa waxaan ku nidhi kuwa sifaadka diida sida jahmiyada iyo muctasilada iyo wixii raacsan qulnaa waxaanu nihi lihaulaai kuwa waxaanu ku nidhi ara'aytum bal ka warrama qowlallaahi ilaahay caza wajalla ilaahay odhahdiisa u yidhi wajaaa rabbuka waalmalaku safan safan wajaaa waxa rabbuka rabbiga waalmalaku malaa'igtiina waa timi safan safan iyagoo safsaban wa qowlihii ilaahay odhahdiisana bal ka warrama wa qowluhu ilaahay odhahdiisa ka warrama casa wajalla uu yidhi hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an ya'tiyahum allahu inuu alla u yimaado mooye fii dulalin oo min alhamaami ah yani wax xaalu ku dhex sugan yahay fii dulalin oo min alhamaami daruura ah waalmalaa'ikatu inay timaado mooye wax kale miyay sugayaan bal labadaa aayadood ka warrama mid nimankiina ilaahay sifaatkiisa diidow bal labadaa aayadood ka warrama su-aashu waata la weydiina marka fahal yajiibu ma imaanayaa rabbunaa rabbigana ma imaanayaa kamaa qaala siduu yidhi siduu u sheegay ma u imaanaya qaala wuxuu yidhi wahal yajiibu ma imaanayaa maya fahal yajiibu rabbunaa rabbigana ma imaanayaa kamaa qaala siduu u sheegay oo qur-aanka ugu sheegay waa su'aal wahal yajiibu ma imaanayaa almalaku malaa'igtii ma imaanaysaa safan safan iyadoo safsaf su-aashaasaanu weydiinay nimankii ilahay sifaatkiisa diidi jira qaaluu waxay yidhahdeen ama almalaa'ikatu malaa'igtu fayujii'uuna way imaanayaan safan safan ayagoo safsafay imaanayaan wa ama alrabbu rabbiguse tacaala korahaayo fa innaa anagu laa nadrii uma um garanayno maa canaa wuxuu ula qastay bidalika arrinkaa walaa nadrii mana garanayno bay dheen ma ogin kayfa sidee buu ahaaday jiatuhu imaanshihiisu say ahaatay warkooda nimankaafiri malaa'igtu imaanshaheeda aayaddu sheegtay ayada saasaan ku daynaynaa bay dhan waan qiraynaa haye amaa rabbi baa imaanaya ayada wuxuu ula jeedo ma garanayna dheh waa wax la yaab la waay u fiirsada caamilka ku camalfalaya labadoodaba rabbiga iyo malagga caamilkoodu waa kee waa jaa'a soo ma labadooduba waa faacil wey waa faacil iyo mid ku cadfan kii ku cadfanaa macnihiisii waa garteen faacilkii tooska ahaana ee wajaaa rabbuka ahaana waxay yidhahdeen ma garanayo soo ma jeed yani waxa weye ahlulbidaca warkooda caalim ama ah. almalaaikatu fayajii'uuna safan safan bay ama arabu tacaala fa innaa anagu laa nadri ma ogin maa calaa wuxuu ula jeeday bidalika arrinkaa ula qastay ma ogin walaa nadri mana garanayna kayfa sideedu ji'atu imaanshihiisu ahaatay faqulnaa markaasa waxaan nidhi buuri lahum iyaga waxaan ku nidhi inaa anagu lam nukallifkum maanaan idinku kallifin an taclamuu inaad ogaataan kayfa sideebay ahaatay ji'atu imaanshihiisu annagu mana aanaan idin weydiin mana aanaan idinku kallifin imaanshaha ilaahay qaabkee iyo kayfiyadeebuu u yaallaa maanaan idin warsanin idinkamana baahnin wa dhankay u kaceen ma ah su-aasha waxaa la weydiiyey su-aasha la weydiiye u imaanshaha ma ogoshin bay ahayd markaasaa waxay aadeen qaabka uu u imaanayo ma garanayo markuu horta qaabka aan isaga imaanne qaabka balu kaadiye horta imaanshaha laftiisii maxaad ka ogoshay annagu maanaan idinku kalifin kayfiye iyo qaabki imaanshaha qaabkuuya maanaan idin weydiin mana anna idinku kalifin walaakinaa nukalifukum waxaanse idinku kalifaynaa an tu'minuu inaad rumaysaan bimajii'ihi imaanshihiisa inaad rumaysaan bal horta imaanshaha rumeeye kayfiyadu haynoo dambayse ara'aytum bal ka warrama bay dhehen marka man ankara cidda diiday ana almalaka malaggu malaa'igtu ka wadaay laa yajii'u inaysan imaanaynin safan safan iyadoo ima imaanayso ka warrama wajaaa rabuka wlmalaku safan safan sooma dheh ninkii yidhaahda wlmalaku safan safan waxaa imaanaya malaa'ig ma ahee jin baa imaanaya ka warrama ninkii ah, ama ma ahee insi waay ama ciidamo kalaa meesha imaanaye malaa'ig maaha waxa imaanaya ka warrama ninkii warkaa yidhaahdo halkaa la aada oo malag lagama wado meeshan dhah ara'aytum bal warrama man ankara ciddii ankirta ana almalaka malagu laa yajiu ma imaanayo yidhaahd ana almalaka yajiu maydin qoray laadaas kuma jirto sooma laadaas waa khaldanta mid kaloo soo socotana iyadana waa khaldanta taqriiban saas macna ayib sawaabku waxa weeyaan ara'aytum bal kawmarro man ankara ciddii inkirtay oo diiday ana almalaka malagu yajiiu inuu imaanayo safan safan isagoo inuu imaanayo imaanshaha cidda diiday ka warrama laakiin haddii laada la camal siiyo waxay noqonaysaa macnuhu dhan cagsi buu noqonaya oo waxay noqonaysaa bal ka warrama cidda diidan malaa'igtu ma imaanayso ah, waxaa la rabaa inay noqoto ka warrama cidda diidan malaa'igtu inay imaanayso laada marka meesha uma jirto maa huwa muxuu ahaaday cindakum agtiin ninkii yidhaahda waxa imaanaya malaa'ig ma aha maxaad ka qabtaan nimankiinan sifaatka ilaahay diidan bal ka warraba maxaad dhahaysaan qaaluu waxay yidhahdeen kaafirun waa gaal mukadibun oo weliba beeniyey xukunkooda fiiri qulnaa markaasaanu waxaanu nidhi fakadalika kaa waxaa la mida man ankara ciddii inkirtay anna allaha alla subxaanahu nasihidiise yajii'u inuu imaanayo kuwa inkira waa la mid fa huwa isaguna kaafirun waa gaal mukadibun oo beeniye waay maxaad u kala qaadeen idinku ah, wa rabbuka walmalaku weye malagii ciddii tidhaahda waxa imaanaya malag ma ahana maxaad u gaalaysiiseen cidda tidhi waxa imaanaya alla ma ahee waa cid kaloo waa malag ama waa amarkiisana maydaan gaalaysanin soo tanaaqud ma ah tanaaqud waay waa iska hormaan hadalkiinaba isjebinayaba meel wada mariya oo waxaad tidhaahdaan ilaahay imaanshihiisa ciddii diidana waa gaal malaa'igta imaanshaheeda iyagoo safsafa ciddii diidana waa gaal labadaba halkaa mariya maya waxaad tidhaahdaan imaanshaha ilaahay ciddii diidana ma gaaloobayso malaa'igta ninkii inkira imaanshihiisana ma gaaloobayo warku labadaa jib mid ka mida mariya laakiin waxa weeye tii rabbina kii diiday gaal maaha oo annagaaba qabnoo ku tegaynaad leedihiin tii malaaigta ciddii diidana waa gaalayaysiinaysaa aamaadkii lagu ilaaminakitaabkaygu wuxuu ii qoraya fakadalika man ankara ana allaha subxaanahu laa yajiiu meeshaana laabuu gelinaya soma ayadana ka saara ah, ayadana macnay fasaadinaysa ka saar ayb qaala abu cabdillahi wuxuu yidhi ibnu abi xafsin ah albuhaariyu aydan eh fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ku yidhi kitaabkaas wuxuu leeyahay ninkan muxaqiqi ma aanan arag ayib fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ku yidhi dakara wuxuu sheegay buuhi ibraahim ibnu ashcaf wuxuu sheegay ibraahim ibnu lashcaf fudayl ibni ciyaad buu khaadim u ahaa khaadim buu ahaa fudayl ibnu ciyaad abu xaatim wuxuu yihi kunna nadunnu bihi alkhayr faqad ja'a bimili hada alxadiid buuhi Ah, khayr baannu u malayn jirnay markaasi u xadiidkan oo kale la yimid ayib wuxuu sheegay marka xadiid saaqit ah xadiid aad yani wax weeyaan aan waxba ka jirin buu sheegay marka khayr baanu u malaynayna laakiin waxaa soo baxday buu inuu xadiis daciifa wariyay ibnu xibbaan baa isagana fiqaadkiisa ku sheegay wuxuuna yidhi ibnu ka wariyaa fudayl buuna saaxiibkii ahaa yarwi canhu raqaa'iq buuhi yuqrib wayanfarid fayukhti wa yani haraa'ib buu leehay haraa'ib markuu iqaadka khilaafo iyuu haraa'ib leeyahay macna xaakim baa laakiin tawfiiqiyey ayib dakara wuxuu sheegay bui ibraahim ashcad wuxuu sheegay qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay alfudayl ibni ciyaad baan maqlay fudayl ibnu ciyaad ibnu mascuud altamimi alyarbuuci shaykhu lxaram baa loo yaqaanaa ayib shaykhu lxaram waa imaam yani waxa weeyaan muxadis ah oo zaahid ah oo macnaa waxa wey qaanit ah aad wuxuu caan ugu yahay yani waxa weyaan aaaarta iyo axaadiista yani raqaa'iqda qulubta jilcisa ayb samictu waxaan maqlay alfudayl ibnu ciyaad baan maqlay yaquulu isagoo leh idaa qaala hadduu yidhahdo laka adiga hadduu kugu yidhahdo aljahmiyu ninka jahmiga ah nisbatan ilaa jahmi safwan wey ninkii caqaa'idii jahmi wata hadduu kugu yidhaahdo ana anugu laa uuminu ma rumayn birabbin rabbi rumayn maayo rabbigaasoo yasiilu kasoo oo kasoo tegaya min makaanihi meeshiisa baa waxay ka fahmeen muctasiladu iyo jahmiyadu macnaha in ay ka dhalanayso meeshiisii wuu kasoo tegay markaasu wuxuu leeyahay hadduu ku dhaho ninka noocaasi anigu ma rumaysnin rabbi booskiisa kasoo guurahay oo kasoo zuulaya oo kasoo wareegaya fa qul waxaad dhahdaa anta adigu waxaad ku dhahdaa ana anigu uuminu waan rumaynin birabbin rabbi baan rumaynayaa rabbigaasoo yafcalu fala maa yashaau wuxuu doono balabadaajaawadufiirso ah, yani waxa weeyaan anigu rabbi wuxuu doono fala oo markuu markuu mashiicadiisa ku durursato uu doono wuu soo dega markuu mashiicadiisa ku durursato uu doono addoommadiisu usoo dhowaadaa markuu doono rabbi subxaanahu wa tacaala yacni waxa weeyaan afcaashiisu wuxuu doonuu yeelaa siduu doonuuna rabbi subxaana wa tacaala sameeya sidaa dhe markuu ku yidhaahdo anigu rabbi booskiisa ka soo guuraya ma rumaysnin waxaad ugu jawaabtaa anigu rabbi wuxuu doonaba falaya ayaan rumaysnaydhe saasmaajawaabtu waa saas ha kala doodin wey macnaha ha kala doodin yani waxa weeye meel buu soo bannaynayaa iyo meel buu buuxinahayaa iyo waxyaabahaasi kayfiyadiibuu galay wey macnaha kayfiyadiibuu galay kayfiyada marka adiga ha la sii gelina laakiin waxaad tidhaahdaa sifatu nuzuul mashiicada ilahay bay ku xidhantay sifat lmajiina waa sifa ficliya mashiicada ku xidhan allana subxaana wa tacala wuxuu doona wuu sameeya laa yus'alu cama yafcal wahum yus'aluun lama weydiiyo lama weydiiyo maxaad saa u yeesha lama yidhah wax alla wuxuu doono alla sameeya subxana wa tacaala sifatu nuzuulna waa mashiicadiisaa ku duraarsta markuu doono ilahi subxana wa tacala soo degaa saas dhe macna ama hadalkaasi fudayl bnu cibaad alimaam bukhari caleyh raxmatullah wuxuu ku keenay fi kitaabi khalqi afcaali alcibaad isaga oo mucallaq ah laakiin wax yar baa uu kaga gedisa wuxuu yidhi ida qaala laka jahmiyun haddii nin jahmiya uu kugu yidhaahdo ana akfuru anugu waxaan ku kufrinayaa birabbin yazuulu min makaanihi rabbi booskiisa ka soo guraya waxaad ku tidhahdaa faqul inta kale waa iska baabasay marka lafdiga laftiisa oo hadda bukhaari ku wariyey ayaa fudayl ibnu ciyaad waxaa kaga wariyey lalakaayi baa fii kitaabihi sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna isaguna kusoo saaray shekhulislaam ibnu taymiya isagana markuu sharxayo xadiidu nusuulka iyo xamawiyada labadaba wuxuu u tiiriyey afarka abubakr ibnu afram buu u tiiriyey abubakr ibnu afram inuu soo saaray ayuu u tiiriyey saas macana ayib sifatu nusuul iyo marka waxay ka qabeen salafku ridwaan ullahi calayhim imaamku halkaasuu marka iyuu ku gabagabeeyey wuxuu halkan ka gudagelayaa guud ahaanba sifaadkao dhan sifaadkao dhan iyo diinta arrimaheedoo dhan salafku inay raaci jireen ahlulbidacna ay la dagaalami jireen ahlulbidaca iyo sidii loola dhaqmi jiray ayuu halkan ka gudagelaya intaynaan marka ka bixin xadiidka nusuulka waan nagii soo sheegnay inuu yahay xadiid mutawaatir ah rag badanna inay tilmaameen inuu mutawaatir yahay uu ka mid yahay alimaam ibn cabdilbar uu ka mid yahay alimaam aldahabi uu ka mid yahay sheikhulislaam ibnu taymiya uu ka mid yahay eh, ibn uu ka mid yahay asheikh alimaam eh, moxamed nasir diin alalbani caleyh raxmat ullah dhammaantood waxay ihbaatiyeen xadiidu nuzuul inuu mutawaatir yahay wuxuu ka alifay alimaam daara qutni kitaabuu ka alifay la yidhaahdo kitaabu nuzuul oo uu ku soo arooriyey taqriiban sagaashan iyo lix ahar iyo xadiid isugu jira oo kulligood nuzuul oo ku saabsan kitaab madax bannaan mudaara qutni ka alif xadiidka nuzuulka waxaa isagana kitaab madax bannaan ku sharxay sheikhulislaam ibnu taymiya oo wuxuu ku magacaabay sharxu xadiidi nuzuul ayuu isagana ku magacaabay macnaha wax weeyaan waa sharax uu goonidiisa u alifay wey macnaha ayib tawaaturka iyadana waan soo sheegnay amaa maxay ka qabaan kuwan ahlulbidaca ah intaynaan u gudbin kuwan ahlulbidaca ah jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada iyo iyagu maxay ka yidhaahdeen ayagu nusuulka rabbi subxaana wa tacaala nusuulka rabbi way awileen macnahay ka duween xadiiska macnihiisa waa leexiyeen waxay u leexiyeen qolo waxay yidhaahdeen waxa soo degaya alla ma ahee waxa soo degaya waa naxariistiisi marka yanzilu rabbunaa yanzilu waxay kawada yidhaahdeen raxmatu rabbina ilahay naxariistaas oo daysane qoladaa maxaa loogu jawaabaya ko waxaa loogu jawaabaya horta xadiiskii baa taxriifiseen oo yanzilu rabbunaa buu ahaaye raxmatu rabbina meesha ma taali waa mid waa taxriif xadiidka naskii lagu sameeyey waa midda labaade waxaa ka dhalanaysa nebi maxamed sal lla alay wasalam kelimo ay ahayd in meesha la dhigo inuusan dhigino kelimo aan booskeedii ahayn uu geliyey oo yanzilu faacilkeeda waxaa la rabay inuu raxmatu rabbina ka dhigo markaasaa wuxuu ka dhigay alle ayuu ka dhigay tuhmo noocaasoo kaleo rasuulka sal lay slam tuhmsan yahayna waa ka dhalanaysa waxaa kaloo ka dhalanaysa yanzilu raxmat markii naxariistaa soo degaysa la yidhaahdo waxaa imaanaysa naxariista ilaahay wakhtigaa unbay soo degtaa waxay ka hor imaanaysaa nusuusta tilmaamaysa naxariista ilaahay mar walba inay addoommadu haystaan mar walba naxariista ilaahay bay addoommadu ku jiraan walowlaa ilbiriqsi adduunku uu naxariista ilaahay waayi lahaa maba jiranba soo ma yanzilu rabbunaa xilligaa unbay naxariistu soo degtaa waa khuraafo waay saas macna waxaa la mida in la yidhaahdo amarka ilaahay baa soo degaa oo amarka ilaahay wakhti walbuu soo degaaye oo wakhtigaa unbuu amar ilaahay soo degaa kulla yawmin huwa fii shacni sooma kownkan ilaahay amarkiisu xilli walba waa soo degaya mar waxbaa la dilaya mar waxbaa la noolaynaya mar roob baa da'aya mar abaaraa la xukumaya intaa ilahay amarkiisu kownka waa kusoo degaya wakhtigaas amarka ilaahay soo dega maxay macno samaynaysaa ta kale ee meesha ku jirta waxa weeye adigu ama amar ka dhig ama raxmad ka dhig amarka ilaahay iyo naxariistiisu midna ma dhihi karaan man yadcuunii fastajiiba lah man ystakfirunii faakfira lah yaa wax iweydiisto oon siiya yaa idembi dhaaf iweydiisto oon u dembi dhaafaa amar ilahay muu dhihi kara ilahay amarkiisu ma dhihi kara ma dhihi karayo laanna amarka iyo aamirku labay kala yihin aamirka oo alla ah baa dhihi kara yaan u dembi dhaafaa yaan wax siiya laakiin amarkiisu ma dhihi karo naxariistiisu ma dhihi karto laakiin allaha raaximkae naxariistale sifadiisii ay tahay baa hadalkaa dhihi kara waxaa intaasoo dhan kasii daran qolyo ku awilay oo yidhi yanzilu rabbuna waxaa laga wadaa malag ilaahay malaa'igtiisa ka mida ah soo degaya iyagana intii qoladii hore oo kale ayaa iyagana lagu ilzaaminaya waxaase u dheer tii u dambaysay hadda oo malag ma dhihi karaa yaan u dembi dhaafaa ya malagma dhihi kara yaa ma ma malaa'ig baa dembidhaaf samaysa maya yaa wax iweydiistoon siiyaa malagma dhihi kara maya soo ma jeed marka waa khuraaf wuxuu yidhi alimaamu daarimi shubhadaasi markay soo baxday jahmiyada iyo muctasiladiyaa keenay alimaamu daarimi hadal aad u qiimo badan leh wuxuu yidhi wa hada aydan min xujati الnisaءi wالصibyaan bu wa hada ayضa min xujaji الnisaءi wالsibyaan wman laysa cindahu bayaan wala limadhabihi burhaan buu lأna amr allahi waraxmatah yanzilu fi kuli saacati wawaqti waawaan ah, buu in la yidhahdo amar ilaahay baa soo degay naxariis ilaahay baa laga wadaa waxaasi wuxuu yidhi waa ma waxyaalaha ay caruurta iyo dumarku isku maaweeliyaan maaweelo caruur iyo dumar baa la dhaaba ruux aan caddayn waxna caddayn karin madhabkiisuna burhaan iyo xujo anuusan lahayn baa waxaasoo kale ku hadlay wuxuu yidhi lianna amra allahi wa lianna ilaahay amarkiisa iyo naxariistiisu waqti walbuu degayaa daarimigaasi waxa weeyaan waa bucumaan daarimi taqriiban culimadii salafka wuxuu dhintay laba boqol iyo iyo toddobaatan iyo wax miba meelahaasan ayib midka sunanka iskale baa wuxuu dhintay laba boqol konton iyo shantii sunanka iyo radda cala aljahmiya iyo ninka iskaleh ayaa wakhtigaa dhintay kana wuu ka dambeeyey abuumaxadilaabu saciid abu saciid addarimi ninka iskale way macnaha raddiga bishri ninka iskale way ayib kaas way hadda halka ninka iskale ayib marka yani salafku mar hore bay shubhadan ka jawaabeen wakhtigii quruntii saddexda ayd bay shubhadani markay soo baxdo amar ilaahay baa laga wadaa iyo naxariistiisaa laga wadaa iyo malag baa laga wadaa iyo waa tafniidiyeenoo meesha ka saarin manaa wax jira inaysan ahayn bay xukumeen macnaha oo warkaasi war baatila u yahay aynu ku khatilno marka sifatu nusuulka abulxasan alashcari muxuu ka yidhi jaylaanise muxuu ka yidhi jaylaani iyo abulxasan kuwii kale waan ka gaabsanayna laakiin labadaan ku gaabsano abdiqaadir jaylaani aan ku hormar kitaabkiisii almunya oo naqligii horena ka samaynay ayaan haddana ka soo guurinayna sheekh cabdulqaadir aljaylaani wuxuu yidhi waanahu tacaala yanzilu fi kulli laylatin ila samaai اddunya kayfa shaءa wakama shaء fayغfiru liman adnaba waأkhطأ وأجرم وعصى لمن يختار من عباده ويشاء تبارك وتعالى العلي الأعلى لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لا بمعنى نزول الرحمة وثوابه على ما ادعته المعتزلة والأشعرية والأشاعرة جيلان وين قصر جيلان شاعر ورقة على قاسي ama sheekh cabdiqaadir jiilaani ha tuuraan ama ashcariyada ha tuuraan laakiin lama aan iswadan karin wey soo ma wuxuu leeyahay sheekh cabdiqaadir jiilaani alla wuu soo degaa habeen kasta sabada soko u degaa siduu doono ayuu usoo degaa si alla siduu ilaahay doono subxana wa tacala mashiicadiisaas ku xidhantay markaasuu alla wuxuu u dembi dhaafaa ciddii dambaabtay oo gafay oo jurmi la timid oo caasiday cidduu doono u dembi dhaafaa addoommadiisa ka mid a wuxuu yidhi allaha subxaana wa tacaala sarreeya cid xaq ugu cabuda ma jira isaga mooye magacyada wanaagga badanna isagaa iska leh markaasaa wuxuu daba dhigay ilaahay soo degidiisu ma aha macnaheedu naxariistiisaa soo degaysa maaha macnuhu sawaabkiisaa soo degayana macnuhu ma aha sida ay muctazilada iyo jahmiyada iyo ashaaciradu ay leeyihiin ma aha buuhi soo ma jeed waa nuzuul xaqiiqiyo ilaahay baa soo degaya ee naxariistiisaa soo degaysa war jira warkaas ma warkaasi ma saxsana sawaabkiisaa soo degaya maaha warkaasi waa warkii jahmiyada muctasilada ashaacirada warkooda weyaan bu warkaasi waa war baaila markaasa wuxuu keenay axaadiistii kusoo aroortay aaaartii salafku soo guuriyey macnaa waxa weyaan dhowrhin ka guuriyey markaasaa oo ka mid ah maala yaxya bnu maciin oo kaleeto iyo tan hadda aynu soo sheegnay maala waxa weeye fudayl iyo markuu aaaartaasoo dhan soo guuriyey ayuu marka sidaa kaga baxay ayib markaasa wuxuu yidhi shariik bn cabdillahi alqaadi hadalkii haddaan ka soo guurinaynay ayuu keenay marka wainama carafna allaha caza wajalla bihadihi alaxaadiis ayuu markaa ku gabagabay warkiisa warka hadalkii macnaha aynu soo guurin marka haddinkii u baahan kollay nusqada anigaan haysto tabacdaan haysto konton iyo toddoba ayuu ku leeyahay hadalka isaga kitaabkiisa alquniya isaga iskale ayib kaasi waa cabdiqaadir jilaani oo madhabkiisa saan sheegnayba asmaada iyo sifaatka iyo waa madhabkii salafka sidii istiwaha baan uga soo guurinay macna ama abulxasan alashcari oo imaamka madhabka loo tiiriya horta bixamd illahi tabaaraka wa abulxasan alashcari marxaladii uu muctasiliga ah iyo marxaladii uu aas-aasay madhabkan ashcariga ah wax kitaaba uu alifay lagama hayo waa taxaddaa qoladan ashcariyaanu nahay leh hal kitaab oo abulxasan alashcari u alifay oo sida ay qabaan taqriirinaya ha keeneen hal kitaab hal kitaaba ha keeneen amaa kutubta la hayo ee abulxasan alashcari ka sugan waa kutubtii uu alifay marxaladiisii ugu dambaysay saddexaad waana kutubtan hadda horteenna taallo marxalada uu ka noqday ashcari madhabkan ashcariga uu ka noqday kutubtuu alifay baa la hayaa waxaa la yaab kale marka nin kutubtiisii la hayay ay wax ku qoran yihiin wax aan kutubtiisa hadda taalla ku qornayna loo tiirinayo soo wax la yaab lamaah kutubtiisi waa si toosa u diidan oo meesha taal hadda waxaan kutubtiisa ku qornayn ayaa loo tiirinaya oo loo aanaynaya sax wakhti wakhtiyada ka mida wuu soo maray laakiin ninku wuxuu ka noqday oo kutub ka qoray oo ka toobad keenay lalama daba socdo saas daraaddeed madhabka in loo tiiriyo abulxasan alashcari waa dulmun lahu waay dulmi waay ah, ruuxu wuxuu ka noqday madhabuu ka noqday laguma dabawado loomana aaneeyo madhabka imaamku waa ka tegay macna kutubtiisa marka waa dhowr laba umaan hadda kasoo guurinaynaa waa maqaalaat lislaamiyiin iyo risaalatu ila ahli saqar laba nas aan kasoo guurina kitaabkiisa maqaalaat lislaamiyiin safxada saddex boqol iyo afartan iyo sideed wuxuu leeyahay asxaabu lxadiid iyo ahlulxadiidka markuu caqiidadoodii ka warramayay wuxuu yidhi wayusadiquuna bilaxaadiid alati jaءat can rasuli اlahi sl lay slam ana allaha subxaanahu yanzilu ila الsamaءi اdunya fayaqulu hal min mustaqfir kama jaءa fi اlxadiid can rasuli اlahi sl lay wslam wasiyooda wuxuu yidhi wayuqiruuna ana allaha subxaanahu wa tacala yajiiءu ywma alqiyaama kama qaala tacala wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa wa ana allaha tabaaraka wa tacala yaqrubu min khalqihi kayfa shaa alla khalqigiisuu usoo dhowaanayaa siduu doona ugu soo dhowaanaya kama qaala tacaala wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid isagu tafsiirkaasuu mariyay laakiin tafsiirka salafku waa ka gedisan yahay laba mid bay ku fasiraan qurbi cilmiya inay ku fasiraan waa jirta ayb inay ku fasiraan wanaxnu aqrabu malaa'igtaa laga wadaa iyaduna waa tafsiir jira amaa qurbi daatadii ilaahay baa soo dhowaanayso addoonka soo dhexgelaysa ma aha taas wax weyaan yani wax weyaan iyadu ma aha tafaasiirta salafka laga soo guurinayo maaha ayib marka wuxuu leeyahay waxay rumaynayaan saxaabadayanhlxadiidku waxay rumaynayaan alla inuu samada soko usoo degayo marka uu leeyahay wax dembidhaaf uu weydiisanayo ma jira sida xadiiskaba kusoo aroortay hadalkaa markuu soo buriyey hadallada kala badan iyo yani arrimo fara badanoo uu ahlu u tiiriyey buu aakhirka waa nagii soo sheegnay hadda ka horna wuxuu yidhi wabikulli ma dakarna min qowlihim naquul wailayhi nadhab wama tawfiiquna ila billah sida asxaabulxadiidka aan ka soo sheegnay baanu maraynaa oonu qabnaa oo aanu ku tegaynaa buu leey saas wey ayib taasi waa mid midda labaad risaalatu ila ahli thahr iyadana abulxasan alashcari ayadana si cad buu ugu caddeeyey inay ahlu sunnuhu ku ijmaaceen saan soo sheegnayba risaalatu ila ahli thahr waa konton iyo dhowr ijmaac oo uu soo guurinayo oo uu ka soo guurinayo asxaabulxadiidka iyo salafka uu ka soo guurinayo ayib laakiin midin la ogaado waa laga maarmaan imaamku markuu madhabkii ictizaalka uu ka tegay oo madhabkii sunnada usoo noqday kutubtiisan uu qoray lafteeda yacni kama madhna mu'aakhadaad kama madhna waxyaala lagu haysta waa jiraan oo de waxay leeyihin culimmadu aqoontii uu lahaa madhabka ictisaalka ayaa aad uga badnayd aqoontuu u lahaa madhabka sunnada marar fara badan marka wuxuu u tiirinayaa ahlusunnaha iyo asxaabuulxadiid wuxuu u tiirinayaa yani wax aynan qabin buu u tiirinaya waxaynan qabin mararka qaarkood u tiirinaya oo macnaha wax weeyaan aan sax ahayn lianna waxa weeye cimrigiisa in badan oo ka mida ah wuxuu ku soo qaatay madhabka ictisaafka ruuxuna sidiisaba haddii uu wakhti ka qaato falsafada iyo cilmulkalaamkan iyo waxani hadduu wakhti ku qaato inay wixii oo dhan ka wada baxaan oo ka dhammaadaan wakhtiguu u baahanya soo ma wuxuu u baahan yahay qiraa'ad dheer iyo itilaaca dheer iyo yani waqti dheer buu u baahan yahay wa rawaasib baa ku hadhaysa waxbaan weli baaqi ku ahaanay waxbaan weli baaqi ku ahaanay saas macana marka waa laga garanayaa kutubtiisa cibaaraadka qaarkood oo salafka ugu tirinaya sida tan hadda aan sheegi doonno kaleeto ma aha madhabkii salafka ma aha laakiin isagu waa ismoodsiiyey ayib wuxuu leeyahy marka intaa markaynu ka nimaadno hadalkiisi waa ijmaaca sideedaad wey wuxuu yidhi wa ajmacuu cala anahu caza wajalla yajii'u yowma alqiyaamati waalmalaku safan safan licardi alumami wa xisaabiha wa ciqaabiha wa hawaabiha fayغfir liman yashaء min almudnibiin wayucadibu minhm man yashaء kama qaal walaysa majii'uhu xarakة wla zawala وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهرا فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة ألا ترى أنهم لا يريدون بقولهم جاءت زيدا الحمى أنها تنقلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه إذ لم تكن جسما ولا جوهرا به وإنما مجيئها إليه وجودها به وسوى الأخر وأنه أي وأجمعوا على أنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس نزوله نقلة لأنه ليس بجسم ولا جوهر وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عند من خالفنا إلى آخره هذا الكاسي وحوي ملاحظات نواليه كود أهان واسوغيا ilaahay imaanshihiisa maalinta qiyaamada uu imaanaya addoommada kala saarintooda soo degidda ilaahay uu soo degayana waa sugayaa sidii xadiidka ku yimi laakiin mulaaxadaad baa ku jira alla waa imaanayaa buui malaa'igtuna iyadoo saf imaanaysa addoommada bandhigooda iyo xisaabtooda iyo ciqaabtooda iyo hawaabkooda u imaanaya cidduu doonuu ilaahay dambi dhaafaya oo dadka dembaabay ka mid cidduu doonana alla waa cadaabaya subxana wa tacala intaasi waa saxsanta ayib wuxuu yidhi markaa kadib walaysa majii'uhu xarakatan walaa zawaalan halkaasi ma saxsan ya ayib muxuuna u saxsanayn lianna kayfiyadii gudagalkeedu maaha soo ma jeedaan yani waxa weeyaan inuu ahlu sunno u tiiriyo iyo ijmaacooda hadalkaa u tiiriyo ma saxsan ahlu sunna iyo ijmaacooda inuu u tiiriyo ma saxsan lianna arrimahan salafku maba aynan gelinba soo ma madhabkoodu muxuu ahaa arrimaha noocaasoo kalea inaan la gelin laa nafyan walaa ihbaatan Ah, sujudna inaan la gelin walaa diidana inaan la gelinoo laga aamuso arrinka qodobkaas marka waa khaldanya wuxuu siwada wuxuu idhi wainamaa yakunu lmajiiu xarakatan wa zawalan ida kana aljaai jisman aw jawharan yani imaanshuhu wuxuu noqonayaa dhaqaaq iyo zuulid wuxuu noqonayaa buu idhi markii midka imaanaya uu jidh iyo jawhar yahay jawhartu waa waa wixii la taaban karayla jawhar iyo jidh markuu yahay baa zawaalka yaa imaanshihiisu noqon karaa meel ka tag oo meel kala tag xarako iyo dhaqdhaqaaq noqon kara muxuu wataa marka wuxuu yidhi faidaa habata ana allaha caza wajalla laysa bijismin walaa jawharin hadday sugnaatay ilaahay inuuna jismina ahayn jawharna ahayn xaggay ku sugnaatay wasu-aashu soo ma xagay ku sugnaatay salafku ku sugeen ina allaha laysa bijawharin walaa jismin xagay kaga hadleen waa ma jirto sooma kitaabkii safaariniyada haddii ugu noqda kitaabkii safaariniyada waan si fiican uga hadalnay jismiga iyo jawharta iyo carabka iyo yani waa kii keenay asafaarini waa kii soo arooriyey ee aan naqdineen nidhi macna waxa weyaan ma aha madhabkii salafka inay waxyaalaha noocan oo kale ka hadlaan alfaadda noocan oo kale ah way ka aamusaan haddii laga maarmi waayo mubtadicadu keeneenna salafku waxay sameeyaan waxay yidhaahdaan noo fasira maxaad ka wadaan jismi iyo jawhar maxaad ka wadaan hadday ku fasiraan macno saxa oo nusuusta waafaqsan markaa macnaha la sugaya laakiin waxaa leenayaa lafdigan ha isticmaalin hadday macno faasida ku fasiraanna maxaan dhahaynaa lafdigiiyo macnihiisa faasidkaaba isla tuura soo saas bayna soo marin haddaad xusuusantiin macna saas marka waxaan warkan dambe oo dhan warkan dambe oo dhan ka bax saas macna mar hadday sugnaato bila ilaahay inuusan jidhna ahayn jawharna ahayn ma ma laazimaysa marka in imaanshihiisu ay noqonto yani waxa weeye soo guurid iyo dhaqdhaqaaq inay noqoto markaasuu miaal wuxuu u keenay waxaa la yidhaahdaa buuri jaa'at zaydan alxummaa zayd waxaa u timid qandhadii qandha yaa u timid ayb wainamaa tanaqad ilayhi way usoo guurtay ayib yani waxaa laga wadaa buu leeyahay zayd qandhaa qabatay oo qandhaa u timi marka la yidhaahdo ma qandho meel ka soo wareegtay oo meelay joogtay intay ka timid jidhkiisa soo gashay baa jira way haysaa unbaa laga wadaa buuri halkaasuu falsafa inaan u baahnayn inala maray imaamku laakiin warkaa ka baxa warkaasoo dhan wuxuu ka laasimaya yani waxa mushkilada ah jismi iyo jawhar iyo warkeeda haddaad gasho bay meelaha iyo khuraafaadka kula gelaysa marka iyada oo dhan yani waxa idrib canha safxan ka jeeso ah, iyadoo dhan macnaha iska xid eh. ujeedadeena marka taasay sifatulmaji buu sugay markaasuu sii wada wuxuu yidhi wa annahu caza wajalla yanzilu ila asamaai dunya alla subxana watacaala samada soko u soo degaya sida nabiga laga wariyey sal lay waslam wuxuu dabadhigay walaysa nuzuuluhu naqla soo degidda ilaahay soo wareegid ma ah ayadoo ma saxsantahay ma saxsana lianna kayfiyadii buu gudagalay liannahu laysa bijismin walaa jawharin waa warkii oo kale ka baxay isagana waxyaalahaasoo dhan waxyaalihii ku hadhay imaamka rawaasibtii ku hadhaye ictizaalka iyo ahlulkalaamka ka soo jeeday wey isagu marka waxay la tahay inay sidaa qabaan asxaabu lxadiid iyo ahlu sunna sidaasuu u qabaa laakiin ma aha ma qabaan waxaana kawayna hadli jirin man saas ujeedaduna marka waxa wey inuu ibaatiyey uwy sifat nuzuul iyo sifat lmaji inuu ibaatiyey intaas waxay la tahay way naga xilantay abulxasan alashcari iyo sheekh cabdilqaadir aljaylaani culimo ka waaweyn oo labadaba ka waaweyn baa jirta culimadii salafkee maxaa warkooda usoo guruun maxaa labadana daba dhigay ya soomaalibaa labada ku kalsoon wadaadadii lala keli waaya sooma marka wadaadka midkuu rumaysnaa waa in warkiisa loo keeno warkiisa saxsan waa in la yidhahdo warkan hadda u socdo laftii sidanuu qabay marka yaa ima yaa imaba warkani kuwa loo tiirinaya inaysan qabin in la caddeeyo wabitaali wadaadku inuu uun dayaxa ku xabkaysanayo uusan waxba meesha ku haynin waa inay caddaato wadaadkan ku hayo oo nimankan gadaal ka yimid ee diintii dooriye warma lama doorinin diintii xaq ahayd oo kuwanaad sheegaysa laftooda ay qabeen taasay ahayd eh. laakiin adaa dayaxa ku xaqaysanaya waxay meesha ku hayn meel sokoma wax kasoo qabato jawharat tawxiid iyo tuxfat lmuriid iyo niman mutaahiriin oo hadda ah waxay qorqoreen baad agtaag taagantaha markaasaad diin moodaysa tacaal macana ila salaf kutubtii sunnada iyo salafkii iyo aimadii waaweynaa iyo lakeen u kacne tuxfat lmuriid ka iman iyo jawharat tawxiid waxa meesha kuma hayaan ma jirto marka mushkiladaasi in la cadeeyo ummadda loo cadeeyo waxa meesha lagu sheegayiyo waxa jira inay kala gedisan yihiin waa laga marmo ummadda loo celiyo kutubtii hore loo celiyo waxaa nasiibxumaa markii la war salafkii iyo ummaddii iyo caalimadii maxay ku fasireen waa tii warku ahaaba maxaa looga baahan yahay salafka maxshar loo wada idil yahay doodii doodii soo magaraysaa masjid uljaamic baa marka la yidhi yaa idinka horreeyo salafkiia ah. waxaan xusuusnay aayaddii waxay ahayd <laughs> maxay ahayd qul bifadli illahi wabiraxmatii fabidalika falyafraxu huwa khayrun mima yajmacuun yaa idinka horreeyo mawliid ku fasirayoo culimmadii salafkaa baa layidhi oo maxaabaan uga baahannahay bay jawaabtu noqotay <laughs> sooma maxaaba looga baahanya haddaydaan idinku salaf iyo wax saxaabo iyo aydaan u baahnayn annagaa u baahan sooma diintanada kuwaasay ku salaysanta ayib هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم